بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد موضوعa kan ah dhibaatooyinka dhalinyarada haysta waa mowduuc aada u muhiima marka dhan laga eego waana mowduuc gudo ballaadhan oo runtii wax muxaadaro lagu xalilo ka weyn waayo dhibaatada kama warramayo dhibaatadii da-da shabaabka laydhaha dhallinyaro la yidhaahdo qabsatoo dhan laakiin waxaad mooddaa inay si gaara u tilmaamayso qofka muslimka ee soomaaliga ee dhallinyarada ee jooga dunida reer galbeedka waxaa aada u kala fog waxa aan dhallinyaronimada ka sugaynay iyo cumriga wakhtigaa joogaa waxa uu gooyo qiimaha uu leeyay iyo waaqaca ama nolosha aan hadda joogno sida ay tahay waa laba shay oo runtii kala durugsan sidaa awgeed intaanan mushkilaadka ka waramin waxaan ka warramayaa dhallinyarnimada iyo halka looga baahanyay inay joogto marka aan tilmaamo meesha laga rabo inay joogto ayaa waxaa muuqan doona meesha aynu joogno inta ay leeg tahay ama si ay u jirto halkii aynu hiigsan lahayna hadafka ahayd intaa kadib baan waxaan isweydiin doonaa waa maxay markaa waxa inaga haysta aynu halkaa u gaari lahana inagu caqabaadkan inu hortaagane xaggaa inoo diidan inaynu tagnaa maxayyihiin ko waxaan ogsoonnay qofka bini aadamka ahi ra maalka hantida uu haysto waxaa ugu qaalisa waktiga cimriga la sheegaya waa waktiga aada nooshahay ayaa da iyo cimrigu ay sheegaysa waa shay qiimo badan oo aakhiro marka la tago kuwii aan cimriga ka faa'iidaysanin intay calaacalaan ay odhan doonaan rabbana ahrij rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan hayra aladii kunaa nacmal ay ku warwari doonaan nimanka gaaleed ilaahayow naarta naga saar waxaanu soo shaqayn doonaa wixii aanu qaban jirnay waxaan ahayn yacni waa waktigii un waxay u calaacalayaan wakti kale ilaahuna sii ilaahayna wuxuu ugu jawaabayaa awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wa jaaءakum الnadiir faduquu fama lidaalimiina min nasiir oo miyaanan cimri idin siin baa ilaahay leeyay in lagu waantoobo miyaydan soo noolayn waxa uu nebigu inoo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidka imaamu termedi warinaya xasanu صaxiix ah uu ku tilmaamay sheekh albanina xasanka ku sheegay aakhiro qofku qiyaamaha ma dhaqaaqo ilaa iyo la weydiiyo dhowr su-aalood su-aalaha waxaa ka mid ah can cumrihi fiima afnaah cumrigii oo dhan waxaad ku qabatay waxaa kaloo ka mid ah wa can shabaabihi fiima amlaa fiima ablaah cumriga qayb ka mid a ah, da-da qayb ka mid ah oo ah da-da dhallinyaradonimada la yidhaahdo iyada question gaara bay leedahay war markaadhayd maxaad qaban jirtay marka hore waxa weeyaan da-dii lagu siiyey oo dhan maxaad qabatay laakiin dhallinyaronimadu su-aal gaara bay leeda waxa lagu odhanayaa markaad iyada dhallinyarada ahayd oo wakhtigaa joogtay maxaad qabatay xoolahaagii maxaad ku qabatay xaggaadse ka kasbatay wixii lagu baray ee cilmi ahaa maxaad ku qabatay su-aalahaasi waa su-aalo inoo tilmaami kara fatradan ama da-dan dhallinyaronimadu iyo waxay u u baahantahy dhallinyaronimadu waa da u dhaxaysa laba da-ood waa da dhallaannimo laga soo koray dhallaanka waa taqaanin ilmonimo caruurnimo xooggaagu iyo caqligaagu iyo maskaxdaaduba marka ay sii korayso ilaa ay gaadho xadka uu ku buuxsamo waxay dhahdaan culamadu dhallinyaronimadu afartan jirkay ku dhabaataa da-da intaa u dhaxaysa allahu aladii khalaqakum min ضacfi ثuma jacala min bacdi ضacfi quwa ثuma jacala min bacdi quwati ضacfa wa shayba yakhluqu ma yashaa wahuwa huwa alcaliimu alqadiir ilaahay baa le wax dacfi baan idinka abuuray dabeetana xoog baan idin siiyey xoogga dabadiiba haddana liidnimo kale laydiin celiyey dhallinyaronimadu waa wakti qofku uu xooggan yahy maskax ahaan uu soo korayo jidh ahaan uu soo korayo sida awgeed waa wakti khatar ah khatarta uu leeyahay waxaa ka mid ah hadday dayacanto dhallinyaronimadu waa lama soo qaban karo noloshaada inta dambe khatar badan bay ku sugantay ummad waliba waxaa la yidhaahdaa dhallinyaradeedu siday u eg tahay unbuu mustaqbalkeedu u ekaanayaa inta badan dhallinyaradeeda dhaqankeeda aqaafadeeda aqoonteeda kaljarkeeda dadnimadeeda akhlaaqiyaadkeeda waxaasi hadduu dhisan yahay waa bulsho mustaqbal leh haddii waxaasi aanu dhisnayn ama dhallinyaro faaruqoo maranba ay tahay qolof weynuunoo feedho buuran ama qashinuu ka buuxo aanu madhnayne waxbaa ku jira laakiin waxa ku jiro dham waa garbage xashiish baa lagu buuxiyey ummaddaasi mustaqbalkeeda aad buu u madowyihi sidaa awgeed ayaa taariikhda bini aadamka ciddii wax ka bedeshay taarikhda marka leego waa dhalinyaro asxaabulkahaf oo ummad dhan kahoru ka horu yimi maca dowladaheedii maca boqortooyadeedii ilaahay wuxuu ku sifeeyey inahum fityatun aamanuu birabbihim wasidnaahum huda fitya dhallinyaray ahaayeen baa ilaahay yidhi ilaahay rumeeyey ananaanu hanuun kordhinay nebi ibraahim isagoo dhallinyaro abuu ka hor yimi mujtamacii oo dhan markay dareereen buu sanamadii u weydaartay oo burburiyey qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim waxaasoo dhamm waa iga muqadamo hordhac hordhacaasi wuxuu tilmaamayaa dhallinyaronimadu hadday saxan tahay ummaddu inta ay hagaagi kartaa inta uu leegyahy aan sawir idinka siiyo saxaabadii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee dunida tan xagga kale u gediday mawaasiintii dunida taallay oo dhan wixii wax lagu qiimayn jiray oo dhan raggii dabagediyey hadday dagaaltay hadday cilmitay hadday aqoontay hadday xadaaratay hadday dadnimatay hadday dhaqantay saxaabadda markaa maqashaan ma odayaalba u haysataan dhallinyaray ahaayeen dhowr iyo toban jiro dhowr iyo labaatan jiro ayaa hayay nimankii dunida dhanka kale u dhigay raggii ugu waaweynaa dhowr iyo soddon jiroay ahaayeen rag ka mid ah. abubakar iyobaa toddobiyo soddon jir ahaa markuu islaamay cumar nin lix iyo labaatan jira buu ahaa markuu islaamka soo galay cuثmaan wuxuu ahaa nin labaatan jira ayaa lagu tilmaamaa caliy bn abi aalib nin dhowriyo toban jiruu ahaa afartaasi waa khulafadii afarta ahayd abibakr mooyaane inta kaleba lixiyo labaatan jir labaatan jir iyo dhowriyo toban jir sacd ibn abi waqaas toddobiyo toban jir buu ahaa suhayb aru waxaa lagu tilmaamaa sagaal iyo toban jir buu ahaa zayd ibnu xaaria waxaa la yidhaha labaatan jir buu ahaa abu cubayda caamir ibnu jaraax shaam ninkii furanayey waxaa lagu tilmaamaa sanad buu cumar ka weynaa toddobiyo labaatan jir buu ahaa meelaha cabdiraxmaan ibnu cawf iyo bilaal iyo qoladaasaa roonka ku jirtay oo soddon jiray ahaayeen alarqam ibnu abilarqam waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa maxay kutubu taarikh qaar baa yidhahda koob iyo toban jir baa buu ahaa qaarna waxay leeyiin ka yaro roonaa dhowr iyo toban jir buu ahaa ragga kani waxay ahaayeen rag yaraantoodii taabogalay iyagoo yaryar bay wax fahmeen iyagoo yaryar bay mabaadi qaateen iyagoo yaryar bay mas-uuliyad dareemeen dabeetana mas-uuliyaddii bay xambaareen sidaa awgeed caliy bn abi aalib markuu ciidamada muslimiinta hogaaminayay nin dhallinyaraabo khaybar iyo dhulkan markuu furanayay dhalinyaray ahaayeen raba inay jihaatamaan raba inay khayr sameeyaan xad xad bay gaadhsiisnaayeen isagoo nebigu dagaal gelayo uu qaar yidhaahdo yaryartiina idinku hadha ay yidhaahdaan may oo marka dambe mid la yidhaahdo adigu mise jirmat idha anigu waan qaan gaadho oo marka dambe nin ay saxaabiya la yidhaahdo yaa rasuulalahi ninka kani maanay qaan gaadhine kani wuxuu yaqaanaa dhugta yacnii leebka sida loo waa nin madaaficda rida yaqaan baa laleeyahy nin si fiican wax u gani yaqaano weeyaan markaasaa la yidhi ninkan wax gani garanaya isagu ciidankaa iska soo raaco nin kaloo saxaabiya istaago wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow kaa aad u ogolaatay inuu dagaalamo anna isagaa og badno markaanu iskallaa dhulkuumaan dhigaya mar qura ima legdi karo balagdama baa la yidhi ninkii gamuunka lagu qaatay ayaa la ysgalay oo dhinacuu dhulka u dhigay adna raac baa la yidhi ciidanka yacni ragga kan yaraan inta lagu reebay laakiin diidan yaraantan inay aqbalaan oo le dad wax qaban kara baanu nahay dad jahaatami karo dagaalamka wax qaban karaba waxaynu odhan karnaa muhimaad waaweyn buu nebigu ragga kan u doortay usamata bnu zayd inan yaroo dhowriyo toban jiro buu ahaa markaasuu nebigu u tilmaamay inuu qoraar rasmiga u noqdo diinta eh, lugada yahuudeed afka cibriga wixii lagu qorayo iyo wixii ay waraaqa usoo diraan iyo waxaan inuu isagu kala tarjumo soo bara baa lagu yidhi barashadiibuu habeen iyo maalin maalinba u xidhxidhay toddobiyo toban maalmood bay culamada qaar sheegaan labaatan maalmood wax ka yar buu afkaa ku soo barta labaatan maalmood wax ka yar ayuu af qoraalkii iyo wixii oo dhan ku soo uu noqday markaa nin nebiga waxu qorayo o warka waraaqa u dirayo wixii loo soo qoro tarjumayo ka hadlaya waa zayd ibnu haabit ayaa ninkan aan ka warramaya usaamata ibnu zayd maha waa zayd ibnu haabit waa zayd ibnu haabit waa ninkii muhimmada ah qur-aankan iyo ururintiisa iyo qoristiisa saxaabada u xil saartay abubakar u xil saaray ee cumaan uu xil saaray ee muhimada ah inuu asalka ugu weyn islaamka isagu ururiyo qoro qur-aanka musxafkan aynu hayno ninkii loo xil saaray weeyaan usaamata bnu zayd isagoo sideed iyo toban jiruu ciidamo hogaaminayay mucaad ibnu jabal isagoo nin yara buu cabdilaahi ibnu mascuud lahaa mucaad wuxuun baan odhan jirnay qaanitan lilaahi buu ahaan jiray buu ley keligiibaa ummad aha nebi ibraahim baanu ku shafihi jirnay buu leeyay fircawnkii ummadda nebi maxamed ee abujahal la odhan jiray laba wiiloo yararoo dhallinyaraabaa ka takhallusay abujahalkii loo taag waayay ee nebi maxamed maka ka soo saaray ee waxaasoo dhiba waday goobtii dagaalka cabdiraxmaan ibnu cawf iyadoo dagaalka lagu jiro dagaalkii adag yahay buu yidhi baa wiil yar iska idhisoo dhinac taagay dabeetana wuxuu yidhi bu yidhi adeer ninka abujahal la yidhahdee nebiga caayi jiray baan rabaa inaad itusto kii anigu aan wali u jawaabin baa mid kale dhinacayga iska kay soo taagay buu idhoo dhinacay qabtay markaasu wuxuu igu yidhi adeer waxaan rabaa ninka abujahal la yidhahdee nebiga maagi jiray inaad itusto waa wiilal yaryaroo iyagu madiine ku koray abujahalkaba ismay arag abujahal waa nin reer maka oo maka ka talinayey laakiin ismay arag wiilashan yaryari laakiin cabdiraxmaan ibn cawf waxay leeyihin aduguna tilmaamuun abijahal oo ciidamo hogaansanayo meel ka soo baxay buui waa ninkaa ninka ay weydiinayseen waa lagula halilo dhulkaa loogu tuuray laba wiil oo yararbaa abujahal ka takhalusay waxay haayeen maxamed ibn اlqasim sind iyo hindiye iyo bakistan qeybteedan sare iyo dhulkaa ninkii muslim ka furtay toddobiyo toban jir buu ahaa ninkii ciidanka watay toddobiyo toban jir maxamed alfatix ninkii maxamed ibn alqasim ninkii la odhan jiray wiil yaro toddobiyo toban jir bay ku sheegaan taarikhdu buu ahaa waxaynu odhan karnaa a'imadii waaweyneydee cilmiga diineed muslimiinta baraysay imaam albukhaari markuu qadaaya saxaaba wax ka qoraya kaatibka u ahaa siddeed iyo toban jir buu ahaa imaam albukhaariy siddeed iyo toban jir buu ahaa imaamu shaafici isagoo saddexiyo toban jir meelaha marayuu muwaaa imaamu maalik u akhriyay dhowr iyo toban jirkiisana mufti buu ahaa dadku ay wax weydiiyaan waa imaamu shaafici haddaan is taariikhdii hore islaamiga ah ka waran dee waxay ahaayeen rag aanan muxaadiriya laba toona kusoo koobayn laakiin uma socdo maanta ma aha deriskaygu inaan iyaga ka waramo iyaga runtii inaan ka waramo laakiin derisku iyaga maaha derisku waa mashkilaadka ama dhibaatooyinka haysta bulshadatan hadday kuwaasi caynkaa ahaayeen oo nimankii taariikhdan bedelay ee dunidan wax ka qab noqday ay sida tan ahaayeen innaga keenii maxaa haysta waa under age waa teen age waa qof aan waxba garanayn waa warbaa dhiciye halkana toddobiyo toban jir dunidan buu haystay kana waxaa la leeyahy adigu underage baaba toddobiyo toban jir baaba te macaqlaa kugu jira waxaa tahay qof gacanta la hayo mushkilaadkan dadka haystaa markaa waa maxaa isweydiinta leh war maxaa isbedelay ma inagaan aadamina dhalin ma iyagaa nooc gaaro si gaaro loo dhalay ahaa may waxaa bashar caadi iyo weliba intaad adigu heshay qaar badan oo ka mida aanay ah helin saxaarana ma degaa ah ku soo koray meel baadiya biyaba ku yaryihin oo habeenna la qabo habeenna wax la helo cunaduba aanay wax weyn ka ahayn adna maalintii saddex jeer baad ayaad liqdaa dhalooyinka yaryare sharaabka laga cabaana shandadaada kama baxaanba waa maxay markaa dhibaatooyinka dhallinyaranimadan haysata waxaan leenahay dhibaatooyinkan haysta waa badan yihiin maadaama ay badan yihiin oo aanan ka wada hadli karin waxaan isku dayayaa inaan dhowr ka mida tiltilmaamo kow waxa haysta dhibaataa cadamu ixsaasi اlmas-uuliya dareenkan mas-uulanimoba waa ma saara dareenka ah qof mas-uuloo dunida wax ka bedeli karaba haddaan ku qanco maanta mustafat oo miskiin yar oo madow oo soomaaliya ka yimi oo wax badan kala garanayno oo dee u ninkaa cad inaad isaga shaqaysa ama isaga daba socoto mayaan aduu dunida maxaad ka qaban karaysaa waxaad cunto uun raadi haddaan ku qanco macnaheed waxa weeyaan intaanan dhiman baan dhintay geeridu intaanay iman horteed baan dhintay isla mustafihii yaraa ee madoobaye somaaliya ka yimi anigoo ah haddaan rumaysto in dunidan xiliga saaran yaan wax ka bedeli karana waxbaan bedeli karaa haddaan rumaysnahay in dunida waxaan ka bedeli karo waxaan eh, dhegaysanayey nin ka mida nimankan medmadow ee maraykanka ah oo markaa bulshadiisan madow dhiiri gelinaya oo le waxaa laydinka dhaadhiciyey in nin madoobe weligiiba mid la dulaysto caynkan war weligan baynu ilmo boqor ahayn buu yidhi markaasu wuxuu soo tiriyey dad madmadoow oo madax ahaan jiray iyo waa kaa ilaa xad intuu xadgudbay uu yidhi isagu aragtidiisa nebi cadba maynan maqleen nebiyadoo dhamme kalar bay ahaayeen middle eastka iyo afrika meelahaasu may ka soo baxeen buu leeyo nebi indha buluuyiba kuma jirin buu soo taagay waxaan maxaa ku kalifay wuxuu rabo inuu dadkiisan u sheego war weligiin baa rag rag dhalay ahaydeene tahay dibu rumaysta dabeetana caruur ay sidaa u tababareen buu marka dambe microphone la dhex marayaano markaas laleeya wuxuu leeya anigu weligeyba aabbayaashay oo ay ahaayeen kings qofka rumaysan reerahoodii aabbayaashii inay talin jireen isna wuxunbu ismoodaa inuu talin karo qofka laakiin rumaysan weligoodba in la gumaysan jiro cagta hoostooda lagu hayo ay ducafo ahaayeen soomaalidu maxay u qab weyntay reer walba islaantu caruurteeda waxay ugu sheekaysaa berigii ay guulaysteen iyo reerahoodii ber ay qaar kale gaal ka qaadeen nin waliba afkutaagaya marka wuxuu is leeya idinkuma gela qaadi jiray waayo reer walba islaamtu ilmahan yar uga sheekaysay intii geela awowyadooduu qaaday iyo goobahay wax dhiciyeen iyo goobahay jabeen nina looga sheegin beri dambaad weynaatun baad ogaanaysaa berye reerkiina la jebiyey laakiin waxa ka dembeeye tarbiyadani waxay ahayd in qofkan yari inuu meel ragannimo taallo ka dhashay in la baro therefore is yidhahda mustaqbalka adna waxbaad qaban kartaa iminka ninka boqorku dhalay dee wuxun buu isu diyaarinaya inuu boqor noqdo soo maaha waa uu qof ka fekeraya inuu boqor noqdo laakiin ninka uu mid dhulka fiiqa de wuxun buu isu diyaarinayaa isna inuu sanadka dambe fiiqo dabcan haddii qaabka loo tareengareeyo uu caynkan yahay waxaan leenahay mushkiladda koowaad ayna haysataa waxa weeyaan qaabkaynu dunida u aragno ama u sawirayno ama inoogu muuqataa qaabaan jirina war waa inay ogsoonaataa boqoradii dunida inay idinku tihiin idinkaa muslima adaa muslima muslim baa tahay macnaheedu waxa weeyaan rabbigii dunidan lahaabaad u hogaansanaatay idan inta dambe waa inay kugu soo daba fayshaa aragtidaa haddaad rumaysantaho mas-uuliyad intaa leeg aad nolosha ka rumaysan tahay something waxbaad qabanaysaa markaa waxbaanad soo saaraysaa qof mustaqbalana waad noqonaysaa hadi waaxida waa mushkilada koowaad iyo sidan laydin yasayee laydin tuujiyey ee qof yaroo madoobo qaxoontiye oo soomaaliya ka yimi aada su qaadatay taa meel iska dhig waa kitaabka qolo kala do adigo kitaabka reerkiinu akhriyo akhriso aha inaad nin raga tahay oo wax iska dhicin kara hadi waaxida masalada labaad waxa weeyaan nim nicmadii ayaynu niqmo u aragnay waa laba erayo af carabiya nicma waa barwaaqo waa shaygii lagu barwaaqaysanayey oo loo arkay inuu yahay dhib iyo kadeed maxaan uga jeedaa masأalaة اlfiraaq firaaqa ma taqaanaa jaaniska waktiga ninka dhallinyaraday waxay ahayd markuu wakti helo inuu ka faa'iidaysto nimco ilaahay siiye u arko inuu wakti isbeera oo aanu waxba ku qabanin inuu haysto inuu nimco u aragto laakiin haddii waktigu xanuunkugu noqdo ka waran aad tiraa iskuulkii noo fasax wax allaaliyo waxaa qabta habeenkaa caawaa garan maayo dhiskootiga ma qabanaa mise filimka qabanaa xaggaynu waktiga ku soo dillaa marka aan kubad iska daawanno tv-ga inoo shid maantoo dhan uu t v hoos galgasho unoo kolla kaa ka rog laba boqoloo jannal kolla kaa ka rog meel wiil yari boodboodayo oo haysayo ama mid caag loo buufiyo kubad eryayo ama wuxuun inuu eego nicmadii uu haystay ayaa qofkii ula muuqatay dhib waktigii nicmu ahaa nicmo aad wax ku barato aad ku shaqaysato aad wax ku qabsato aad dad ku noqoto aad ku korto hadday iyadu dhib kugu noqoto ay noqoto dhibtii laga takhallusayey waarsaan u gallaa seexo diinaha isa saar kolba isa sii dad wuxuu rabaa inuu labaatan saacadood hurdo wakti badan inuu hurdaa buu doonayaa waayo waa fasax buu ku leeyahy wuxuu rabaa waktiga meeluu ku dilo inuu soo boodboodo meelaha tagoo ku dilo war waxaana aad dilaysaa waa cimrigaagii hadda cimrigii kuu tirsanaa imika haddii lagu idhaa naftaa lagaa qabto waxaad leeya ilaah waxa laygu daro saaciga maaha wa lagu daro markii lagugu darayna waxad ku leedahay xaggaanu qaa markii lagugu daray iminka haddii laydhaha nafta halaydinka wada qabto wada argagixi lahayd qof oo angu inugu filan noolaadayaan iska dhinto waa yaryihi hadii laydhaha nafta halaydinka qabto may baynu odhan lahayd ilaahay wuxuuna inoo saayidiyo laakiin marka laguu saayidiyey ee in lagugu daray haddaad waxaad ku qabataba garan weydo oo intaad soo toobstan aad tidhahda ni waktigii baa batay maxaynu ku dillaa inawada meelaha iska soo warwareegna kubad soo cayaaro aan waxaan soo samayno entertainment iyo music iyo wax lagu dilo la raadiyo hiya almashkila idan dhibaatadan waxaa labaad ee aan sawirayaa dhibaatadii koowaad waxaynu nihi waa mas-uuliyaddii aynan dareemin dhibaatada labaad ee aan sawiraya waxa weeyaan waktigii nimcada ahaa jaaniskii ilaahayna siiyey ee ina nooleeyey ee aynu haysanay ayaa inoola muuqday dhib oo aynu rabnaa inaynu ka takhallusno isagii baynuu raadinaynaa wax lagu rido waa mashkiladiyana xal u baahan xalku waxa weeyaan inaad brogramid noqoto qofku jadwal nololeed inuu leeyahay wakti uu wax akriyo wakti uu seexdo wakti uu soo jeedo wakti wax barto wakti wax baadho inaad nolosheedu jadwal leedahay inaad isku daydo hurdo intaad yarayn karta inaad yarayso inaad isku daydo entertainment waxa waktiga lagu lumiyo intaad yarayn karto inaad yarayso inuu kaa noqdo un mar aad wixii kaloo dhan caajistay inaad ku soo yaro baraarugto yani haddaan imka maanta o dhan wax akhriyo akhriyo akhriyo waxa laga yaabaa saddex saacadood markaan maraya inaan daalo waxaan u baahnay nus saacaan iska yaro nasto fadhiyo iska shaashaayo saaxiibkay la sheekaysto waramo laakiin nus saacani wuxuu isiinayaa inaan dib abitite ugu helo waa abitizer inaan dib ugu helo shahiya yani dib inaan u isticmaali karo haddana mar kale ama wax akhriske ama waxqabad kale walidaalika waxaan leenahay dhibtu wuxuu ka yimi waktigii baan lahayn brogramid waktiga xisaabso oo brogram u samee oo ha noqdo raasumaalka maanta haddaad waxoogaa lacag intaad soo hesho ay suuqa kaaga soo lunto ka waran madaxaad maanta o dhan isqaban lahay shan kun oo shilin oo shan kun oo karowno aan maanta bankiga kala soo baxay ayuu maalka markaa marayay shanta dumaasiri ku rido jeebkaan la waayay waad murugaysantay shanta kuna oo karowno imise saacadood baa lagu shaqeeyaa haddaynu dhahno miskiin baad ahayd oo boqol karawnaad ku shaqaynaysa imisey noqonaysaa ya konton saacadood konton saacadood waa imise maalmood ya waa laba maalmoodba sideed iyo afartan saacadooda ah. laba maalmood haddaad iska boodboodo hurdo oad waxbaba qabanin inaad wax khasaartay ma moodeysaa marka lacagta loo bedelo haddaa maxaad u moodeysaa inaad wax khasaartay labadan maalmood iyo shantan kun markaad halkan joogto isku qiimo ah sideed iyo afartankan saacadood iyo shantan kun waa isku qiimo markaad eh, sideed iyo afartankan saacadood intaad shaqo ku qabatay aada lacag ku qaadatay way kula buuratay shan kun bay kuugu muuqatay sideed iyo afartankii saacadood aad soo shaqaysay shan kun oo karownay noqdeen lacag buuran bay kula tay lacagtaasi inay lunto calaalaysaa laakiin sideed iyo afartankaa saacadoodba adigoo meel iska fadhiya inay dhammaadaan uma aragtid in wax kaa lumay waxaan taa uga jeedaa waktiga inaad dareentaan weliba waktigaad dhallinyarada waa waktigaad wax weyn qaban karto markaad konton jir soo gaadho waktigaaga waxaad ka dhalin kartaa uu iska yariyey waktigaaga keligaa ma lihidoo dad baa kula leh awowbaad noqonaysaa caruur baa kula loo kuwaad awow ahayd baa kula loo reero oo xidhiidh oo dadanoo kumaankum qof baa kula wadaaga saacadahan yaraad haysa lakiin markaad dhallinyarada ta cidina kulama laha adaa iska wada wata waktigaaga caruurna kaama daba ooyeyso cid kalena kuguma mashquul ahaa adaa waktigaaga leh adigay tahay inaad isticmaasho idan firaaqadu dhallinyaronimada firaaqadeedu waa waxaan dib loo soo helaynin waa waxay gabayada iyo udabadu intay qayliyaan layta shabaaba yacuudu yowman faahbirhu bima facala almushiibu ay ku gabyaan waryaa dhallinyaronimadii maalinuu soo celiya de waxay badayaan uga sheekeeya buu leeyahi waxaan idin leeyahay markaa firaaqa waktiga ka faa'iideeya waxaa ka mida baan leeyay waxaa isku dayaya maadaama waktigu cidhiidhi iska yahay inaan idin taataabsiyo waxyaaba aan badnayn waxaa ka mid ah caqabaadka dhallinyarada gaar ahaan dhalinyarada galbeedka joogta haysta shubahaad shubha shubhadu waa shaygoo lagaa lalabo lagaa qaso min atashbiih ayay asalku kelima u ka yimi ashabah labadii shay oo xaq iyo baadilkii aad kala garan weydo isaga kaa ekaada shubhadu waa maxay halkan marka aynu joogno waxaynu la nool dad bini aadamnimada iyo waxyaabaha qaarkood aan wadaagno laakiin qiyamka valuega iyo sida loo qiimeeya aynan wadaagin aynu ku kala gedisanay wax badanoo iyagoo ay wanaag u yaqaaneen inaga agteenna xumo ka qoran wax inaga wanaag loo yaqaano agteednana iyaga aftooda aan qiimo badan lahayn waxaynu la noolnay dadkaasi nidaam bay u nool yihiin muasasaata muasasa ururo muasasaadkaasi waa muasasaad ku khabiira waxoodaasi say dadka ugu gudbiyaan wina wax adiga ku anfacaya adiga maanta shubha kugu socota shubhadu maxay kaaga socotaa wixii aad aaminsanayd damiirkaaga iyo qalbigaaga iyo wixii aad maqlaysay way way isku xuqbayaan mantoo dhan waad fakeraysaa iskuulkaad tagtay jaamacaddaad tagtay tv-gaad degeysatay raadiyowgaad degeysatay jariidadaad akhriday aaraadan iyo afkaartan ku qoran iyo wixii aad rumaysnayd way iskhilaafsan yihiin bal e way iska hor imanayaan dumarnimada waxaad ka rumaysnayd maraday haweenku huwadaan waxaad ka rumaysnayd tacadudu zawjaad guurka badan waxaad ka rumaysnayd eh, dhaqaale waxaad ka rumaysnayd adduun sidaad u arkaysay aakhiro sidaad u arkaysay ilaahay sidaad u arkaysay alle sidaad u rumaysnayd eh, dhaqanka iyo akhlaaqda saad u rumaysnayd xushmadda sidaad u arkaysay iyo waxaan la sheegay o dhan wa is wada khilaafsan yihin shubahaadku waa dhib shubahaadkaasi mar qura lagu wada sheegi maayo laguma laha diinta ka baxa ma dhaqankaaga ma kaljarkaaga ka guur cidina kuma laha laakiin maalinba midh baa laguu sheegaya waxaagii khilaafsan midhba midh buu ku taxmaya wuu ku taxmaya wuu ku taxmaya wuu ku taxmaya ilaa ad buuxsantid shubhada maxaa celiya cilmaa celiya maskaxdu waa angalka wax laga sawiro waa qaabka wax loo tusiyo maskaxdu waa cidda wax u sheegtay iyo feedbackeeda xataa waxa ra'yiga dhaaf isaga masale aaraa iyo ra'yo daaye waxa tanjibulkee la taabtaa lagugu qaldi karaa ma u malaynaysaa haddaan idin tusaya waraaq yar duuduuba sooma fadhidaa waraaqama haysataan waraaq yar sidaa waxaad samaysaa waraaq yar waraaq sidaa dheh sidaa intaad kusto sacabkaaga saar qofka kugu xigee saaxiibkaaya labadiisaa farood qabo isweydaari sidaa dheh saaxiibkaa sii jeesa dheh isagoo sii jeeda labadaa faroodoo isweydaarsan waraaqdaa saaroo caynkaadhe waa imsa dheh waa labuu ku odhanaya ku day waa halkaa waraaqa halkaa waraaqe qure aan hayo so waraaqda qura maaha aha intaad halkaa saarto oad labadiisa afarood sidaa isu weydaariso qura sii jeesa dhoo dabeetana sidaa u saar waa imse waraaqood dheh waa imse dheh waa labu markuu ugu yaryo ku odhanaya waayo maskaxda markay neerfuhu caynkan yahay u sidaa ugu sheego waa sidii saxa ahayd waa dhankay ka taqaanay wod buu odhanaya haddii laysu weydaariyo laba aan isku mar wax taaban jirin baa isku mar wax taabanaya dabeetana waa labay sheegaya waayo labadaasi labadaan dhan isku mar wax ma taabtaan naajara lisaa ilaahay ugu talagalay siaan bay yeelo isku mar ma wax wada taaban karaan laba aan isku mar wax taaban baad isku mar wax taabsiisay dabeetana waxaad odhanaysaa waa laba idan qabayaadka fikrigaahi way kasii sii khatarsan yihin kuwankani waa material baan ku tusay qadaayaadka fikrigii waa angalka lagaa tuso waa fishanka angalka wax lagaa tuso baad wax ka arki kartaa walidaalik shubahaadku shubahaadku dhibtooday leeyihin maadaama ay dhibtooda leeyihiin waxa daawada u ah dhaqankaaga diintaada caqiidadaada waxaad rumaysnayd ma difaaci kartid haddii aanad aqoon lahayn insaanku waxa uu isku difaaca waa silaaxa dhabtaahi waa alcilmi الnaafic silaaxa dhabtaahi waa maxay waa alcilmi الnaafic waa cilmi waxtara haddii aad diintaada ka daba go-an tahay oo aanad waxba ka ogeyn intii dee hooyi aabbayi aad ka maqmaqashay iyo meelaha soomaalida joogtay iyo kutarkutaanta intii aynu kusoo dhegdhegaysanay mooyaane haddii aanad si rasmiya diintaada wax uga ogeyn inaad luntaa aad bay u fududday waayo angalkanoo quraad wax ka arkaysa hays odhan waad maskax badantay gaaladu waa maskax badanyihin ila waa bani aadamkula mid eh bani aadam aan maskax badnayn baa jira bani aadamku aqbiya maaha taa ku saaran oo kalaa saaran maxay u lumeen waxay u lumeen angal qaldan baa wax laga tusay ama se waxaanay helin jaaniskii xaqiiqada loogu sharxi lahaa amase masaalix ay leeyihin bay ka door bideen oo isagoo xaqa arkayuu ogaan u diidaya laakiin inta xaqa ogaan u diidda waa fiada yaree wax ku haysatee mujtamac weynuhu wuu qaadan lahaa wuxuuse u qaadan waaye xaqiiqadan baan loo soo bandhigin amase si qaldan baa loogu soo bandhigay ninka naruujiga marka la dhaa muslim ka warran waxaa laga yaabaa maanta uun dee nin dhigii caboo dadka laayo oo aan lala noolaan karin oo caynkaasi inuu saa ka rumaysanyi kitaabka islaam ka warran hadii la dhaa kitaab teroriso caynkaasi inuu ka rumaysa waayo intaasaa ka soo gaadha wax macluuma ah intii ka gaadhayna akhطaa muslimiin samaysay gafaf dad muslimiini galanoo meel ay ka sameeyeenna waa loo sharxay eeg halkaana waa kuwa waaa ka sameeyey halkaana waa kuwa waaa ka sameeyey intaa markii la daray xaqiiqada saasuu mooday waxa markaa muhimkii wuxuu yahay mu'asasaad baa ku dhex nooshiin dad eges beertisi khubaro ahi ay dejiyeen waxooda tan oo ku talagaleen inuu adiga kugu hanto oo uu soo saaro qof waxan uu rabo rumaysan inuu soo baxo adigu markaa laba mid umad noqon inaad wixii uu rumaysnaa raacdid iyo inaad isna ka shakidid wixii aad haysatana ka shakidid wax walbana ka shakidid qofuu iska shakisano meelihiisa iska jooga aad muuqatid ilan waxaanaad haysata daliilkiisii maad baranin oo garan maysid sida daraaddeed laba mid unbaad noqonaysaa qof isanaa wallahi waxaanay sheegayaan baa saxanoo toosanoo xaggooda u durduriya iyo mid wax walba ka shakiya oo wixii diin laga sheegaba ka murma dhallinyarada waxay isaga badan yahin haddaa tana waxaas haddii saa la idhaha maxaa dhacaya kan iyo kan maxaa su-aalunba wax walba ka taaganya maxay caynkaa iyo caynkaasi u noqota waayo su-aalihiisa kan wax ka jawaabo usuula muu helin sidaa awgeed waxaan idin leeyahay dhibtiinna idin haysata waxaa ka mid a ah. kaljar iyo diintiinnii waa ka soo fuqdeen mid kalea ku dhex nooshin kan kalea ku dhex nooshinna wuxuu rabaa mid kale inuu idinka dhaadhiciyo waxaa iskaga difaacdaan oo ugu jawaabtaanna ma haysataan marka waa lumaysaan weliba dhibta sii taagan waxaa ka mid ah dhibta luqada waxa aan sheegayo iminka waxaan rumaysnahay haddaa boqol kiiba konton ka fahamtaan inaa faa'iideen anigoo isla af soomaali ku hadal oo jilci oo ha ku gartaan haddana waxaan isleeyahay haddaa boqol kiiba konton fahamtaan wax badan baa iga fahamteen waayo anugu luqadii geel iyo adhiga lagu raaci jiraan kusoo koray taasaan garanayaa idina kiina ugu fiicani luqada beriska lagu iibsado ama wax lagu gato ama iga baydh lagu yidhaahduu yaqaanaa soomaaliga ah waa intaan anigu norwijiga ka aqaano dukaanka wax iga iibiyo imisa baaqiga isoo hadhay iyo tagsiga isug waa luqada wax lagu kala iibsado laakiin intooda adabka waxba kama aqaano walidaalika waxaa adag communicationkeeniiba waxaa adag sidii aan wax idinka dhaadhicin lahaa afkii aynu isku afgaran lahayn xataa dhalintiina inta badanee masaajidka timaadaa wadaadkaa kitaabka masaajidkaa ka akrinayo inan yaroo aan dhalaan ku idhi abayna keen mutamarka tagne af carabiga iyo af soomaaliga afka laysu geliya abaan waxba ka garan maayo bay gu tidhi yani waa xaqiiqa dhibtu markaa waxay tahay cilmigiina waxay idinka hortaagan baariyarkan kale teedkan ah ciddii soomaaliya ka timi ee sidatay isgaafgaran weyde dariiqo kaloo u martaana waa la adin weliba idinka waxaa idinka nasiib roon ku jooga meelaha af ingiriisiga lagaga hadlo ayaan isleeya waayo literature islaamiyo af ingiriisi ku qoran bay calalaqal helayaan baraadarkooda ha iska yidhaahdaan laakiin baraadar af ingiriisiyo eh, ku qoran literature ingiriisioo islaamah oo uu qofku calala qal akhriyi kara buu helaya waxaa laga yaabaa meelaha ingiriiska lagaga helo luqada mujtamacu inta badan iskaga hadasho maca muslimkii yimi inay tahay maxay luqadaasi e, af ingiriisigaoo wax laysugu sharxi karo laakiin tan intii timi luqadoodii waa taa wax lagu iibsado iyaga wadaadada mid baan leey war meeshan afka lagaga hadlo si fiican u bartaan leey dadkana ku dhiirigelin si wanaagsan loo barto da aan laga tegaynin de dhallinyarada waxaan u tilmaamaya markaa idinkana si fiican diintiina u fahmi maysaan ilaa yaa luqada carbeed barataan luqada carbeed inaad barataanna wax weyn maaha waa laga yaabaa masaajidka sida loo dhigo alif dhe ba dhe inaad dhaafiba weydo alifkaa iyo ba-daa si aanad wax badan ka qaadin laakiin waxaa idinkula talinayaa kolley intiinan tiinajriska ama roonroon inaad koora soo qaadataan alluga alcarabiya ligayri naadiqiina biha luqada carabeed loogu talagalay dadka aan asalka carabta ahayn suuriya masar suudaan yeman lebnaan sacuudi kuwait waxuba waa bixiyaan jaamacaad baa bixiya macaahid baa bixiya scholarship baa lagu helaa haddaan scholarship helin lacagtaadaad ku soo baran karaysaa adaa tegaya class baa la samayn karaa waxaa la odhan karaa reer norway masaajidku ama caynkane ha abaabulaan macalin baa la keeni karaa aad bixinaysaan kharashkiisa idinkaa classkiinao dhan laydin diri karaa masar lix bilood suuriya lix bilood waxaad imanaysaa adigoo lugada carbeed si fiican u yaqaana waa taa un maantaba qofku markuu yimaado hadduu qof wax qori jiro wax akhriyi jiray iyo waxoogaa garanayo waxaa loo diraa un oslo university buu tagayo tirin one iyo tirin two iyo tirin tree buu qaataa dabeetana muxuu noqdaa qof af norwijiga si fiican u fahmaya af carabina baritaan wax weyn oo cirka ka soo dhacay oo adag maaha dadku wuxuu isku haystaa waxaa lama baran kara carabigu inuu yey oo dhagxan saaran tahay ma aha masaladaa aad baan idinkula talinaya masaladaa aad baan idinkula talinaya inaad lix bilood haddaad jaamacad dhiganaysay xidhatid haddaad iskandari ka baxday joojisatid haddaad lix bilood inaad joojisaa wax weyn maaha waa lix biloodoo haqaafo kaliya lanwaj kale iyo aqoon kale ay kuu soo korodhay waa lix biloodoo hadhow islaamnimadaadi aad si fiican u fahmi karto kitaab iyo sunna wuxuu ku qoraa waa lix biloodoo hadhow adigu aad wax baadhi karto oo aqoontaadii islaameed aad baadhan karto waa lix biloodoo noloshaada mustaqbalkeeda difaaci kara ilan awal dadka soomaaliya jooga af soomaaliya ku hadli jirnay af soomaaliyan wax ugu gudbin jirno af soomaaligaasaan isku fahmi jirnay tii ma jirto madaarista iyo iskuulladay soo dhiganayaan waxoogaa carabiya ku soo dhigan jireenoo intaasa wax loogu sii dari jiray tii ma jirto maanta in badanoo halkan fadhidiiyo norwijigu af carabiga isku meel bay ka joogaan isku meel bay ka joogaan waayo baanhagahaasu galay qofkii iskuulkaasu ka baxay secondarygaasu ka baxay saasuu soo baxay luqa carbeed sidii habrihii hawdka joogay buu faatixada korka ka hayaa ku tukadaa salaameyni hawdku dee faatixadunbaa la qaybsin jiro salaadii ku tukan jira markaa ka fiicnaga midi sidii islaamiyi hawdkuunbuu faatixada korka ka hayaa marka faatixo korka laga haya lagu tukadaa dee faatixo korka laga hayo quri ku difaaci mayso masaladaana waxaan idin leeyahay waxaan maskaxdiina ka guuxaya ee su-aal ah jawaabteedu waa wada xaqiiqo jirto ilaahay baa wuxuu leeyahy qur-aankan shay kagama tegin ilaa iyo waa laga jawaaba wax aada u baahantahy oo aanu ka jawaabayni ma jiro laakiin de intuu kitaabka aayadi soo boodo ku odhamaysa anaa jawaabtiiya ee waxaad u baahantahy inaad adugu akhrido fahmi kartid oo jawaabtii kala soo bixi kartid ama cid fahamtay oo akhriday oo ka soo saartay kitaabkiisii ama buuggiisii ama maqaalkiisii ama literaturkiisii aada akhridid markaasaad mashaakilkan ka dawoobaysaa sidaa ogeed waxaan idin leeyahay masaa'ilka cilmigaana waxaynu u baahanay inaynu diinta dhab u fahmno dhabna u fahmimayno haddaynan koorsooyinka luga alcarabiya a qaadanin koorsooyinkaasina diintiinay ka mid yihiina qaata haadii haaniya xabadda saddexaad midna waan ku darayaa taa hore shubahaadka waxaa la yidhaahda shakiga qofka ku abuura ilaahayna baryadiisa ku dara shayطaanka oo la yska naaro oo ilaahay la baryo habeenkii inta la kaco ilaahay la barya ilaahay qalbigu gacantiisu ku jiraayo wuu caddayn karaa quluubta bini aadamku bayna isbacayni min asaabic araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa haddaad ilaahay si dhabo intaad habeenkii salaad u kacdo ilaahay weydiisatid ilaahay inuu ku sugo oo diintiisa kugu sugo oo aanad ka inxiraafin oo ka weecanin alla waa ku sugaya taana waxaan idin leeyahy tijaabiya iyana waa masalo kale mushkiladda shanaad ama caqabada shanaad meelaa meelaha weeyaan cadam اlmas-uuliya iyo alfiraaq iyo ashubahaat ta afraad aan tilmaamaya waxa weeyaan ashahawaat qofku markuu dhallinyaro yahay jidhkiisiibaa soo dhismaya markuu soo dhismo baahiyihiisaa soo badanaya meel waloo cod meel waloo jidhkiisa ka midiba way koraysaa koritaankaasi wuxuu ku gaadhayaa inuu qaan gaadho ninku inuu ninnimo dareemo inantuna inay inannimo dareento wuu sii korayaa wuxuu ku gaadhayaa ninku inuu bislaado inantuna inay bislaato wuu sii koraya wuxuu gaadhayaa qofku xad marka dambe uu dib u soo noqdo oo hoos u soo noqdo dhallinyaronimadu markaa waa xadkii la koraya bislaanshihiisa xaggiisa loo sii wada socday idan shahwatu nafs marka hore waa mushkilad mashaakilka bini aadamka ka mid a ah. waa mushkilad ilaahay ku tala galay inuu inagu itixaamo haddii aan shahwadba laynagu abuuri lahayn soo wada malaaiguna iskamayna noqoneen de malaigtaan waxba doonini halkeeda iska fadhid adigoo iska tasbiixsataa haddaanad waxbaba dareemaynin dee malag baad noqon lahay iska tasbiixsado alkaa ka haya laakiin akhlaaqiyaadku waxay ku yimaadaan baa la yidhaahdaa qofkani wuu akhlaaq fiican yey iyo wuu akhlaaq xun yah waxa udhaxaysa in la itixaamo inuu galo mantiqo imtixaana oo markaa siduu u adeegsaday waxay yidhaahdaan qofka imtixaankiisu saddex shayba wuuba xoriyad buu u baahan yahy inuu haysto qofku qudrau u baahan yahy awood iyo istiaaca mucaanaa buu u baahan yahy bay yidhahdeen waxani wax caqabo laga gudbi kara inay tahay inuu dareemi karo intaa markay dhacdo ama wuu gudbi ama wuu wuu dhici oo wuu hooban inaad gudubtaa ma fududa inaad gudubtaa ashyaa badan bay u baahan tahy inaad muslim dhaba noqotaa bay u baahantay labo inaad ilaahay ku xidhantaa bay u baahantay oo aad ilaahay xasuusatid wax kastaba oo xumahan iyo nafti iyo shaydaan markay kuu sheekeeyaan alle aada xasuusatid oo cadaabkii kuu muuqdo oo jannada la waayayaa intay leegtay aad tasawurtid oo aakhira kuu muuqato oo aan doonistan yare nafta quri kuu muuqan iyo macmacaanka inay kaa doonaysaa kaasi waa shay muhima oo qofka in lagu koriyaa u baahantay wuxuu u baahan yahay in qofka xishoodka lagu soo koriyo inantu inay xishoodnimada inannimo ku korto haddaanay xishood ku soo korin afka wax walba waa iskaga ballaadhinaysaa dabeetana hungurigu waa bilaabmaya inanku haddaanu xishood ku soo korin sheekada koowaad baaba laisku fahmaya laakiin haddii xishood lagu soo koro waxay noqonaysaa muddo in wax dahaadhnaadaan ama daboolnaadaan waxaan leenahay waxaa ka mid ah in guurka la fudaydiyo oo inan iyo inan ciddii guursan kartaa ay guursadaan si xalaal ay u guursadaan guurku ceeb maaha gabadh weyn iyo gabadh yar inan weyn iyo inan yar mid la guursadaa toona ceeb maaha bini aadam inuu isu baahan yahay waa la wada ogsoon yahay ama ha yaraado ama ha weynaado inuu isu wada baahanya waa la ogsoonyi dhaqanka aynu halkan ka barannay runtii dhaqan qurux badan ma dhaqanka odhanaya laba isku da isguursata waa dhaqan waalan laba un isku war labadii laysu calfaa isguursata labadii kala heshaa isguursata labadii nolol wadaagi kartaa isguursata age wise qasab maaha sidaa awgeed guurku inuu fududaado nin weyn iyo nin yar inan weyn iyo inan yar miduu doonaba hadee guudku inuu fududaado qof kasta oo guursan karaa inuu guursadaa waa maطlab sharciya si uu naftiisana u dhowro mujtamacana ilmo xalaala ugu soo kordhiyo sida awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi yaa macshar الshabaab man istaطaaca minkum ulba'a falyatazawaj waa xadiid a in badan maqli jirteen war dhalin yaroo ninkii guursan karo uga guursa buu nebigu yihi idan guurka in la dedejiyo yaraanta lagu guursadaa fiican ka labaad dhowrsoonida in la ilaaliyaa fiican dhowrsoonidu dhallinyarada wax waliba oo ka dhacaan nin dhallinyaro saxaabiya ah nebiga u yimi wuxuu ihi ilahi rasuulkiisiiyo anigu adkaysan kari waaye marka anigu waxaan doonayaa in zinada layu ogolaado buu yidhi idigu maxaa odhan lahay nebi maxamed oo meel fadhiya intuu nin dhallinyaro isaga yimaado oo saxaabadii la fadhido oo dadkii la fadhiyaan ayuu intuu isaga yimi uu yihi ilahi rasuulkiisiiyo anigu adkaysan kari waaye aniga xadhig laga furo halaga ogolaado zinada saxaabadii agta joogtaa ku qaylisay ku qaylinina buu yidhi soo dhawow buu ku yidhi udnu ii soo dhawow buu ku yidhi nebigu wuu soo dhowaaday wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiiyo su-aaluu weydiiyey su-aalo tilmaamaya qofku inuu dareemo mas-uuliyadi inay bulshada iyo mujtamaca ka saarantay wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyo hooyadaa ma la jeclaan lahayd in hooyadaa laga zinaysto oo nin kale ka zinaysto ma jeclaan lahayd may buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu ihi dumar kalena qaar bay hooyooyin u yihin hooyana la jecla walaasha la jeclaan lahayd buu ku yidhi ininka haysto ka zinaysto may buu yidhi ilahay rasuulkiisiyo taama ogoli wuxuu ku yidhi dumar kalena rag bay walaalo u yihin ooma jecla inantaad adigu dhashay gabadhaada aada adigu dhashay ma jeclaan lahayd buu nebigu yidhi in laga zinaysto may buu yidhi ilahay rasuulkiisiyo taana cidna uma ogoli dee gabdhaa kalena rag baa dhalay buu nebigu yihi iyana ma jecla in laga sinaysto habar yartaa buu ku yidhi ma rabtaa in laga sinaysto eedadaa ma rabtaa in laga sinaysto wixii dumar ku weeraraa ee weelaashanaya ee u ceebta la rabin dumar baa jira aanaad ceebta la rabin walaasha hooyada inantaad dhashay habaryartaa eedadaa dumarkaa kugu weegaaran ee caarkaaga ah ceebtoodu iyadoo lagu sarsaray ka daran mar in ceeb laga soo sheego saa daraaddeed nebigu wuxuu leeyahy kuwa in qola kaxaysatoo rag iska fuulo ma jecesha may buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo dee haddaba kuwaasina dad bay u yihiin inta adiga ay kuu yihin bay rag kale u yihiin nabadgeli buu ku yidhi nebigu intu soo dhaweeyoo laabta gacanta ka saaray ayuu dabeetana u duceeyey oo ku yidhi allahuma xafi farja ilaahay ow kan farjigiisa u dhow oo dembigiisa dhaaf waxaa la yidhi gabar dambeba sidaa uma egin iska dhaaf maxaan uga jeedaa kow marka hore waxaa ka fakertaan inanka soomaaliyeed walaashan soomaaliyeed aad xumaynayso walaashaa un ka soo qaad tii kudhaatay hooyadaa dhashay idan mas-uuliyad baad dareemaysaa inay mujtamaca kaa saarantay inanta soomaaliyeed inanka xumaynayso inay mas-uuliyad dareento mujtamaca ka saaran taasi waxay keenaysaa qofku mas-uuliyaddaa uu dareemayo inuu ilaaliyo sida awgeed buu nebigu wuxuu aada u ammaanay ina rabbaka layacjab lishaabi laa sabwata lahu buu nebigu yidhi ilaahay wuxuu la yaabaa buu nebigu yidhi ninka dhallinyarada ah ee aan sabwa ahayn sabwadu waa mayl ila alhawa aan xaggaa dumarka aadka ugu jiljilecsanayn xaggaa eegin sabwa waa ficlu mara qofka dhallinyarada ee aan sabwa faclan qura mar qura xagga dumarka u janjeeraynin ee dhowrsoon sidaa awgeed buu nebigu salawaatu llaahi wasalaamu calayh xadiidkiisii saxiixa wuxuu ku tilmaamayey toddobada maalinta qiyaamee carshuraxmaanka harsada maalinta qiyaamaha ee dadku wada qaawanyey ee cadceedu dhowdahay ee meeshu kulushahay ee qof walba dhididkiisu hafiyey ee naftu dadka isugu wada timaado ee qof waliba yaa nafsi yaa nafsi uu taagan yahay ayaa sariirta boqortooyada ee alle subxaana wa tacaala carshigiisa carshigaa hadhkiisa dad gaara baa la yidhahdaa idinku hooskaa harsada qiyaamaha dad gaara baa meeshaa la hadhsiiyaa dadkaa gaarkaa ah waxaa ka mid a ah imaam madaxweyne ummadda u cadaalad sameeyey qofka labaad wuxuu nebigu ka dhigay qof dhallinyaro ah oo ilaahay cibaadadiisa ku koray oo yacni xumaha ka dheeraaday qofka saddexaad wuxuu ka dhigay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qof mu'minoo qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahy yacni salaadiba salaadbisoaan salaadba ka tegin qofka afraadba wuxuu nebigu ku tilmaamay inuu yahay laba qof oo ilaahay dartiisu jeclaaday aan wax kale isu keenine waxa isu keenay uu yahay kalgacal ilaahay dartaa isku xidhiidhinayaan ilaahay dartiina u kala taga ka ku xiga wuxuu nebigu ka dhigay warajulun dacathu imra'atun daatu mansibin wa jamaal nimay u yeedhay gabadh reer la yaqaan ka dhalatay quruxna leh ama mansab sare haysata wasiir iyo madaxweye yacnii gabadh meel sare joogta quruxna u dhan tahay yacni dumarka maxaynu u naqaanaa loogu jacayl badan yihi gabadh reer ladan oo la garanayo macruufa ka dhalatay khilqadeed iyo abuurkeeduna aada u qurux badan yahay intaa waxa raacda dee diinteeduna wanaagsan tahay laakiin dee halkan xumaan laga warramayaa ee diintu meesha ma taallo markaa gabadh qurux iyo reerba ka dhalatay oo tidhi war balenakeen caawa wada casho tagne oo uu leeyahy naa ilaahay baan ka baqaya iga tagolada ilaahay uu ka baqayo uu diidan yahay qofkaasi ama inan wiil dee reer ka dhashay oo qurux badan uu yidhi nacaawa eh, reerka iskaga kaale inay ku casho geynayo tihi waar orod gurigiina qabo kaayadaanu ka cashaynaynaay idan inantaa diidday inay ninkaasi raacdo ama inankaasi diiday inuu ninkaasi raaca waxay ka mid yihiin toddobada maalinta qiyaame carshiga alle hadhsada waa manzilo aada u weyn ka toddoba nabigu ka dhigayey qof sadaqo baxsaday kii lixaad oo gacantiisa midig waay bixinayso tabidix aanay ogaanin yacni waa nimaan lacagta u aaba yeelin xumaha uguma aaba yeelayo waxaan ugu aaba yeelaynin wanaagga kan si kan wax ka bixi kan wax u dir kan sadaqaadkiisa baxsanaya qofka toddobaadna wuxuu nebigu ku tilmaamay qof intuu ilaahay dartiisu taagay ooyey cibaado alla caabudayo subxaana wa tacaala waxaan leeyahay markaa mashkiladani waa mashkilo adag weliba waa mashkilo adag marka la joogo dhul dhibaataysan dhul rag iyo dumarba la qaawanyey oo t v buu qaawanyey oo jiradada qaawantay oo iskuulka kalaaska tegaysa la qaawanyey oo suuqa kuwaad ugu imanaysa afka iskula jiraan oo iskula jiro oo meel walba dhibi ka taagan tahay waa qof ku dhex nool runtii meel aan fududayn yacni waxaa kala jira maruu qofku dareenkiisa xukumo iyo mar xataa dareenkiisaa xoog badan karo haddii maalan marka hore aad soo badheedho tidhaahdo filim filmaanta xunxumaan daawanaya anigu iska dhagaxbaano waxba ma dareemo waa iska daawadaa un indhuhu baan ku egeegaa haddaad tidhaahdo miyey runta run maaha filim xun baan shidaya waa iska egeegaynaa un laakiin waxba dareemi maayo run maaha idan qofku meesha xun inuu ka fogaadaabaa marka hore habboon intuu ka dheeraan karo inuu ka dheeraado biia nadiifa ah inuu tago mujtamac nadiifa ah inuu la dhaqmo noloshiisa inta dad wanaagsan inuu la qaato inanta muslimadee hablo kaloo muslimadoo wanaagsan inay la dhaqanto inanka muslimkii inamo kaloo muslimiinoo wanaagsan inuu la dhaqmo inuu masaajidka ku xidhmo inuu meelaha cibaadada ku xidhmo in dadka khayrka ugu yeedhayo ku xidhmo si uu uga fogaado ciddan sharka ugu yeedhaysa inuu naftiisa kontarooloo ilaaliyo ilaahayna wuxuu leeya walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih masaladan guurka iyo ku saabsan waxaan filaya muxaadaraadkii hore inay ku baxeen oo wax badan laga warramay wax badan anu ka odhan maayo markaa laakiin waxaan leeyahay waa dhib xal leh cidiidin ma laha bini aadam ma tihidine waxaa laydin leeyahay dhibtiina janno ku raadiya jannadu tacab bay u baahan tahy nebigu wuxuu yidhi ilaahay jannadiisu waa qaali waxa qaaligaana dee si fudud layskagama helo shaqa iyo hawl bay u baahan tahay waxa fududi waxa fududay adkaysi buu u baahan yahay hawl buu u baahan yahay shaquu u baahan yahay shaqadaa waxaa ka mid ah inaad dhowrsanaatid oo inankuna inannimadiisa dhowro inantuna inanimadeeda dhowrto guur xalaale mooyaane mashaakilka dhallinyaranimo ee wakhtigan joogaa waa tiro badan yihin ilaa xadkaa nicmadii aynu nidhi wakhtigu dhibaata dad ku noqotay kastoo qofka muslimka aanu aqoonba ilaahay leeya fa idaa faraqta fansab haddaad soo faariq noqoto cibaadada ku daal baa la yidhi waxa aan tilmaamayaa waxa weeyaan dhib badan baa jirta dhibtaana idinkaa iga aqoon badan oo da idinkaa dareemayaba dhib badan baa jirto ka mid a ah. mujtamacaanad la midab ahayn baad la nooshay mujtamacaanad la dhaqan ahayn baad la nooshay mujtamacaanad la afhayn baad la nooshay adaana minoritigiiya majoritigu wuxuu ku leeyahy maxaa ku dhigayna soo raac sidaan u egnahay u ekow dhib baa idin haysataa markaa in la kala hufo war waxay inoogu yeedhayaan maxaa saxa maxaase qaldan waxaan lainoogu yeedhayo innagu minority baynu nay yar oo meeshan jooga laakiin minority-gan dee majority-ga u yeedhayo integration iyo assimilation iyo waa war bulshada dhex gala baa layna leeyahy bulshada kama karno oo giito kuma noolaan karno qaabuun inaynu u dhex gallaa waa ku qasbannahay laakiin waa inuu noqdaa qaab innaga wanaageenu iyaga gaadhi karo iyaga wanaagooduna inagayna soo gaadhi karo qaab ah inaynu inagu wanaageenu u gaadho oo aynu diinta ugu yeedho oo islaamnimada u bandhigno haddaa afka maaha waxaan leeyahay laga bandhigoo quri dhaqankaa ka fiican qofkan gaalkaa marka islaamnimada loo sheegayo inuu kaa dareemo inaad tahay shakhsiyad jirta oo wuxuu ku hadlayaa run tahay wuxuu rumaysanyay ka run sheegaya qaabku nooliyo u dhaqmaya dadka kale ixtiraamaya aan caayaynin xamanaynin waa gaale cayi ma jirto waa gaale xame ma jirto waa gaale dhoobada ka soo qaad baa jirta meeshan xune uu ku jiro inaad isaga ka soo qaaddo oad wanaagga u soo qaaddo idan waxaynu u baahan nahay wax la wadaagaynaa bulshada aynu wax la wadaagayno waxaynu rabnaa wanaaggeenu inuu gaadho sharkeennana aynu haysanno iyagana waxaynu rabnaa wanaaggoodu inuu ina soo gaadho sharkooduna uu noqdo taa macnaheedu waa maxay malakati tamyiiz inay dhisanto malakati tamyiiz malakatu tamyiizku waa maxay waxa wax lagu kala sooco maalan shaygu inuu dahab iyo iyo inaanu dahab hayn bir yaroo cas haddaad hesho inay dahab tay iyo inaanay dahab hayn maxaa lagu kala soocaa meel baa la geeyaa waxbaa lagu shubaa qaar icid yar bay ku shubaan oo ku egeegaan qaar maadooyin kale ku eegaan waxbaa lagu shubaa waxaa hadduu ama la falgalo ama la falgalo ama caynkaasba waxaa la yidhahdaa kaasina waa dahab kaasina dahab maaha idan qaab loo shiila baa jiro oo loo kala garto inuu dahab iyo inaanu dahab ahayn qofka dhallinyarada tajribadiisu waa yarta waayo aragnimada nolosha uu leeyay sanad kastoo jirto waxba kugu kordhaya idan waayo aragnimada nolosha uu leeyay way yartay haddana waxaa la rabaa qofka dhallinyarada ee halkan jooga inuu kala miiri karo waxa saxa iyo waxa qaladka wuxuu qaadanaya iyo wuxuu diidayo malakatu tamyiiz inaad dhistaan ay agtiinna ka dhisanto in laydiin yeedhiyo maaha oo aan ididhaahdo kaasi waa qalad kaasi waa sax kaaharaacin laakiin waxa saxa inaad miisaanka adigu haysato in qawaacidda islaamiga wax lagu bineeyo lagu baro inaad diinta si fiican u fahamtid adigu markaa aad garan kartid kana waa buushe kana waa sax inaad tidhaahdid adigu aad kala sooci kartid waxaan leeyahay markaa dhallinyarada waxaa ku yar da-dooda yaraanteeda daraaddeed tajaaribtooda ku yar daraaddeed waxa ku yar wax kala sooc ah laakiin kulamaa uu qofku aqoontiisa kor u qaado wax badanoo aan ka weyni kala sooci karin buu ka yari kala sooci karaya idan miisaanka wax lagu kala soocana inay yeelataan oo a kor u qaadaan baa aada u muhima intaa dabadeed mashaakilaad jiroo dhallinyarada haysato oo meelaha ku gaara baa jira mushkiladda waxbarashada ka mid a waxbarashada markaad wax ku baranayso af aan afkaagii ahayn oo aad ka timi guri aan afkan lagaga hadal oo kula soo deristo aabbiyo hooyuhu waxaan lagu soo dhigay inaanay garanayn oo kaa caawin karin ama aanay wakti ku haynin ama gurigiiniba shan caruur oo kale ay joogaan oo adigaba itaa lagu bidayo markaad soo rawaxdo inaad shaqada wax ka qabatida haddana lagaa raba inaad wax waa dhib laakiin dhibta waxaan leeyahay jiddiya lagaga bixi karaa jiddiyadu waa maxay waa si dhaba oo aad ula dhaqantid waxaad baranayso inaad si fiican xisiska u tagtid haddii lagsayalbe a wada qabsan kartaan intiina kan ama jamaacadiina kan ama macallin idin caawiila heli kara samaysataan idinka dhexdiina haddaa wax iska caawin kartaan ina iska caawisaan waxaa muslimnimada iyo soomaalinimadaba faan u ah inaad dad wax aqoona noqotaan dhibta waxbarashadu qofku markay ka hor timaado had iyo goor derbiga kalu ku dhacaa oo ah in ama xashiishada iibiyo ama suuqa iska galo ama dhulkaa warwareega ama marka la dha iskuulka maxaad qaba iskuulla dooni mayne way soo eryeen macallimiinta akhlaaq xune haddaba hasha ku yara adkaata waxaan kale marsiiyo markay soo yara adkaatay iskuulkii iyo qaabkiisii ayuu riisan kala samaysanayaa oo uu suuqa ku galo qofka si fiican intelligen kasta ahaw si kastao maskax badnow haddaan waxaan si wanaagsan lagaaga dhaadhicin oo cid ku caawisa iyo cid kaloo aad taageerta aanad helin way kaa hor imanaysaa dadkuna adkaysiga wuu kala leeyahy dadka intelligentka badan baana in badanoo ka mida ah ay adkaysan yartay markiiba way soo car hadda waa qof caqli badan laakiin markii hore ama iskuulkii horeanu soo qaadanin ama meel dhexu ka soo yaro bilaabay ama afka ku yaro adkaaday ama isagaa si wanaagsan wax u diyaarin laba saddex sabjig markay ku soo adkaadaan waa kuwa ugu badani xagga kale u booda masalada tacliinta markaan mar kale ku noqdo dhallinyaroy waxaan aada idinkula talinayaa tacliin dhaba inaa qaadataan in badan oo wadanadan ka mida waxaan arkay dhallinyaro tacliinta ku fiicanba waxay kula taliyaanuun hadhow tumaalla noqda qasabadaha iyo kuukinka iyo waxaas irka iskuulgal iyo war waxaas waa sheeko si fiican waxubaro haddaad waxbaran karayso hadday kugu adkaato طabcan irka iskuule iyo waxaad ku shaqaysato iyo farsamo baro waa waa cilmi laakiin haddii aad haysato abitaytka inaad wax ka fiican waxa maran karto wax ka roon inaad maran karto weligaa ka hoose ha qaadane kasare doon ka hoose ha qaadane kasare doon haddii aad dhibaatooyinka jira waxaa ka mid a ah waddankan loon baa wax lagu barta dayn shareecada islaamigana daynta ribada wadataa waa xaaraan hooyada ayoo dhowr iyo soddon jeer u galmoota ayaa ka dembi badan ayay ribadu ka dembi badanta waa dembi aada u weyn dembi aada u foolxun waxaad u baahantihiin deynkaana inay iska ilaalisaan laba mid yar istaa bendigaaga yar qaado reerkiina iskala noolow weligood baa raashinku cidhiidhi ha ku noqdo iskala cun wixii la helayo waa maalmo ood ka bixi doontaa istaa bendigaaga yar intaad qaadato reerkiina iskala noolow hadday kugu sii adkaato ood shaqayn karto sabtiyadii axadaha shaqa daydayo ama saacada meelaad ka shaqayso kala eego ood ku kabato hadday kugu sii adkaato xidho oo yaro shaqayso simister ama laba simister saacadda xidhato ama ha iskuulaha shaqo tago intaad sanad si fiican u shaqaysato intaa meel dhigo oo sanad laba kale kaga gudub dhib maaha intaad dembi geli lahayd inaad one yeer dib u dhacdo ama laba sano dib u dhacda wax weyn maaha halkii saddexdii sane lagaga baxay inaad afar sano kaga baxda ama shan sano kaga baxda wax weyn maaha lakin waxaad ka adigoo xor ah aan cidiba shilin kugu lahayn iyadoo dayn lagugu leeyey labiyo lixdan jir markaad gaadho weli beysha kaaga ay daba socotaa ribada tani ma go-do laakiin waxaad ka bixi kartaa adigoo laba sannadood un eh, lotadkaagii ka yaro dambeeyey sababtuna ay tahay shaqooyinkaad ku eceecatay waxaan uga jeedaa waa dhib wadanada tan idinkaga hor imanaysa laakiin si kasta ha idinka hor timaadee adkaysi jidiya kala hortaga ha noqon jilicsan oo de maxaan ugu sameeya wax kale soo heli maayo inuu ohoya ha noqonin nolosha oohin lagagama hortago nolosha adkaysaa lagaga hortagaa soomaalida waxay dhaha waad baahantahy looma bahala cuno mataqaanin mahmaada haddaad tidhahdo waad baahantahy waraabo qalo ama dacwalo doofaar qalo saa lama yeelo waad baahantahy bahalka looma cuno ee intaad adkaysan kartaa ama isdhowri kartaa la isdhowraa dabcan waxaan ogahay da-daa ku jirtaan inay tahay yurub da-da ugu dhib badan leh xagga dhaqaalaha waayo shaqo fiican laguma ogola haddaad shaqaysa waxa laga yaaba in lagu yidhaha fifty percent weeyaan waxaad shaqaynaysaa waxbarashadii deyn ku qaada bay ku yidhaahdeen lacag fiican cidi ku siin mayso adiguna markan baad nin ismooday ama gabadh ismooddo wax walba ad u baahata waa mar adigana baahidaadu ay badatay waa waktiga ad isleeda ad aada isaga xaragootid oo maryo fiicfiican qaata anigu waa isukay mid marada kaa xidhaa waayo ismabelihii xaragood laakiin qofka dhalinyaradii wuxuu jecel yahay inuu maxay inuu qaan u muuqdo walidaalika baahidaadii baa badanaysa waktigii loogu baahida badnaa ayaa loogu dhaqaalo yaraaday taasaa in badan waxay keentay inuu xashiishadii biyo ama meel daran ka dhaco ama cararo ama islaantii odago ay yidhaahdaan war naga guuro biilkaana lagu qabsanayaayo meel cidlaa intaad degto dee ilmihii haddii meel cidlaan loo raray isna cidluun buu sii baxay marka qadaayaadka tacliimigaana waxaan idin leeyahay marka hore tacliimta ku dadaala si fiican wax u barta wakti badan geliya marka labaadna waxaan idin leeyahay wax xalaala isku daya inaan wax ku barataan dayn ha u dhowaaninoo ha qaadanina bilaa dayn wax ku barta caqabaadka idinku hor yimaadana ilaahay qur-aanka wuxuu ku leey yaa yaxya khudi اlkitaaba bquwa nebi yaxyow kitaabka waaad qaadataa ilaahay leeyay jiddiya si adag noloshu waa struggle noloshu waa halgan halganka nololeed ha jilcin nolosha weligaa macmacaan haka raadiniyo wax jajabaniyo wax laysla helo waxaa haka dayday nolosha waxaad ku tala gashaa inaad si fiican u waajahdo markaasaad guusha ka gaadhaysa inaad wax akhridid wakhti yar seexatid wakhti badan soo jeedid soojeed bilaa macna aanu noqona soojed aad ka faa'iidaysanaysoo noqdo aadaad iyo adduunkaaga miduun inaad dhisaysid labadaba inaad wada dhisto caqabaadka qaar badan oo kale inaanan sheeg sheegin baa iska jeclay waktigii loo qoondeeyey dariskuna waa gebogebo waxaan ku soo koobayaa markaa qofka dhallinyaradii waa waktigu ugu xooga badnaa ee yuu noqon nin wakhtigaa ugu jileecsanaydeen oo wakhtigaad ugu xooga badnaydeen ee ha u muuqanina wakhtigaa ugu jileecsanaydeen waa waktiga u faa'iidada badnaydeen ummadiinna dadkiinna dalkiinna wax walba wakhtigaa ugu faa'iidada badnaydeen yuu idinka dayacmi wakhtigaasi shahawaadka iyo shubahaadkaana iska ilaaliya wallahu aclam biاllahi towfiiq jazaak allahu khayra khayr aljaza sheekh mustafa xaji ismaaciil muxaadarada iyo waanada qayimka ah ee aada u soo gudbisay dhalinyarada oo ah sidii la tilmaamay mustaqbalka ummadda muslimiinta gaar ahaan inta soomaaliyeed ayna hor fadhida wiilal iyo gabdho waxaana rajeynayaa insha allahu tacaala idinkuna duceyneynaa inaad weelaysaan oo qaadataan waanadii laydiin soo gudbiyey waxaana la hubaa intiinanu haddaad hagaagtaan oo shiiku warkii macaanaa idin siiyey aada qaadataan inaad idinla badbaadaysaan labada daaroodba in fara badan oo kalena insha allahu tacaala aada soo hagaajin kartaan intaan muxaadaradu bilaabin bilaabmin sheekh mustafe waxaan dhalinyarada weydiiyey bal inay soo qoraan dhibaatooyinka khaaska ah iyagu maadaama ay naga ogyihiin ay hayaan ilaa sagaal qodob ayaa waraaqihii ugu badnaa ka yimi xaggooda Eh, waxaad se moodaa in ay dhammaan kusoo wareeganayaan eh, caqabaadkii iyo dhibaatooyinkii aada u sheegtay haddii si aan kor maro dhalinyarada wiilasha u badani waxaa laga dareemayaa qoraalkoodu waxay leeyihiin waxaan haysta dhib ka imaaneysa xagga daroogada iyadoo hadda wiilal iyo gabdhaba aada soomaalida dhalinyarada ay ugu sii badanayaan xataa saddex iyo toban jiro ayaa galay oo iibiya dhibaatada labaad ay ku tilmaameen waxa weeye waxaa suuqa dhallinyarada soomaaliyeed hadda kusoo badanaysa oo caadi weliba ku dhow zinada ah oo weliba ay leeyihiin qaarkood say soo qoreen waaba laysugu faanaa oo qofku inuu soo zinaystay isaga ayaaba eh, faan ka dhigta eh, qadiyadda saddexaad eh, khamriga ayaa isna bilaabmay oo dhallinyaradu hadda ay aada u cabbaan haddaad qaarkood weydisa waxay idhaahdeen wuxuu ku odhanayaa welwelka iyo dhibta iyo walaacay haya ayuu iga dejinaya oon iskaga baabiinaya eh, qadiyadda afraad eh, iskuullada oo nalaga siiyo ama nalooga dhigo waxyaabo shareecadeena aan waafaqsanayn ay ka mid tahay eh, muusig iyo qoobka ciyaar khaasatan iskuullada unqadomka iyo wixii la halmaala taasoo halkaas ay noqoto bilow inay naga xumaato akhlaaqdii ama ay wax noo dhinto qadiyadda shanaad masaajidda iyo meelaha iimaanka kobciya ama qofka u ilaaliya oo dhalinyarada inteeda badan aanan tegin xidhiidhna aanan la lahayn qadiyadda lixaad waalidiinta oo naga hortaagan markaan usoo bandhigno qadiyada guurka inkastoo dhallinyarada aan isku ogeyn qadiyada guurkaa soo qaadanina laakiin waa khasab inaad soo farabaxsataan oo kusoo dartaan mase xuma waalidiinta oo naga hortaagan qadiyada guurka haddii aad ula timaado wiil kugu xidhaya waxyaabo markaa aan muhiim ahayn haddii aada hooyadaa la tashato ama aada qadiyadda ka wada hadashaanna waxay ku odhanaysaa caqligii norwijiga ama gabadh norwijiyada noqotay ama wiil norwijiya marka waxa weeye oo isku caqliba maahayn isku fekerna maahayn qadiyadda toddobaad maraakista iyo goobaha dacwada ama diinta oo aanna siin ama nagu bixin juhdigii loo baahnaa inna lagu bixiyo iyo dhaqaalihii loo baaxnaa in nala geliyo oo aan nala gelin ayadana way ka mid tahay waxaa ka mid a ah waxyaabaha kale ay tilmaameen dhallinyarada hadda waxyaabahaan aqoon jireen ka mid tahay qabyaaladda oo kusoo badanaysa taasoo aan u malaynayna bay yidhaahdeen inay guryaha kala yimaadeen khaasatan markii aanu waaweynana guurka la gaadhay laga yaabo gabadha in la yidhaahdo na haddaad guur rabto aniga nin reerkaas hay keenin wiilkana sidoo kale Eh, inahaas ayay kusoo ururiyeen dhalinyarada markaanu isla qornay dhalinyarada kale dhibaatooyinka hadda eh, haysta eh, sheekh mustafe waxaad tilmaantay in ama sheegtay rag dhalinyaro ah oo door lexaadle ka ciyaaray isbedelkii adduunka ka dhacay khaasatan asxaabtii sow ma jiraan haween iyaguna sidoo kale door lexaadle ka ciyaaray hadday jiraan mid aba labama ma nooga xusi kartaa bismi illaah waxyaabaa badanoo lasoo qoray runtii wax badanoo naxdin laa ku jira waana wadciga kani wuxuu keenay in da-yar bilaawaysa khamro ama xashiishad ama wax la nooca inta ugu badanna waxay u bilaabeen ama mushkiladaa waxbarasho oo ku adkaatay oo dabeeta ay kasoo dhaceen waxbarashadii wax kaloo ay qabtaanna ay garan waayeen oo aan magaaladii shaqo kale looga ogolayn ama wax kaloo inkamu kasoo gala uu ku adag yahay waayo dariiqa qura yararka loogu talagalay waa ina waxbartaan haddii aynu sahalo dariiqa waxbarasheed ama mid diinad ha noqoto ama mid ha noqotee in si fudud loo mari karayo waxaan isleeyahay mashaakil badan oo dhinac kani uu yaraan lahaa ka labaadna waa haddii diin dadkan lagu dhaqo waa wax naxdin leh qof dhalinyaro soomaaliyeedoo maanta khamri moodaya inuu eh, eh, duni ilowsiinayo wuu kugu sii ururinayaa bal wadaa dhammaantood saacaday qofka dunida ka maqnaysiiyaan labaatan saacadood oo dambena way ka fekersiiyaan laakiin waxaan ku talinayaa waxa weeyaan warintiina ka caafimaad qabta ha ku eegina inamo iyo habla kay doonayaanba ha noqdaane dadka taayirka ka dhacay in laga daba tago lasoo jiido wax kastaoo lasoo qaban karo oo lasoo celin karo lasoo celiyo midna wada ogsoonaada inan iyo inanba qof kastoo xumaaday in allaha yakfir dunuuba jamiica ilaahay dembi dhammaantii wuu dhaafaa qofku hadduu tooso inanku si kastoo u xumaatay inanku si kastoo u xumaaday hadduu soo noqdo ilaahay u toobad toobadkeeno ilaahay dembiga wuu dhaafaa qofka muminkaee toobad dhaba la yimaadaa waa ka yowmi waladatu umu mushkiladda in badan oo dhalinyarada kamid ah, ama soomaalida kamid a ah haystaa waxa weeyaan waxay moodayeen qofku hadduu xumaado inaanu sababa noqon karin in lasii fogeeyo heblaayo khabaasha iibisaaye dabadda usii tuura ama hebeen in lasii fogeeyo waxaa leeya yaan lasii fogeynina dadkaas shaytaan yaan loogu gargaarina ah laga soo celiyo hadday toobad keenaan aada u wanaagsanaadaanna waa dad fiican markaa saxaabada nebiga maqlayseen ee waaweynaa dee markii hore gaalo jaahiliino wax walba samaysamay ahaayeen gaalay ahaayeen gaalnimadu dembi ka weyn baa jira gaalay ahaayeen gaalna wax walba wa isaga banaana laakiin markay islaameen bay waxaan ka foqeen dadka muslimiinta ana ah, yaan laga quubsanin waxaa la yidhahdaa fudayl ibnu ciyaad ma taqaana wanin taabiciintii waaweynaa ka mid ah culamada muslimiinta laga dambeeyay waaweyn buu ku jira waa raggii cibaadada u go-ay buu ka mid ahaa iyo cilmiga xaram buu deganaan jiray marka fudayl ibnu ciyaad culamaai siyar waxay soo wariyeen waagii hore qaaicu tariiq buu ahaa nin buu ahaan jiray khatara oo jidgooyo ah oo dadka nafta isugu keena wuxuu yidhi habeen buu is yidhi meel ka dhac dabeetana wuxuu maqlay qof tukanaya habeen oo salaatu leyl u oo qur-aan akhrinayo le alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikr illahi wamaa nazla min alxaq aayaddii unba qalbigiisa ku dhacday warmajaariyada ayarna waktigaasay ilaahay u taagantoo leedahay alam yani liladiina aamanu miyaanay weli gaadhin dadka mu'miniinta ahay in qalbigoodu uu khushuuco ilaahay dikrigiisa iyo xaqa waa la soo dejiyey ma ay aayadda kugu akriyaysa adna waa dhacaysaa wuu iskaga soo noqday meeshii uu dhacayay wuxuu yidhi iska toobadkeeno meel kharaabadu iska galay kharaabadii isagoo jira ku jira ayuu qola maqlay wada hadlay soo socoto leh inba wuxuu le waryaadhe waar meeshaan aynu maraynaa walle waa meeshii fudayl ku jiri jiray agagaarkeedii war caawa badbaadi mayne iyayna lugaynine wargodood meelahaana kharaabada ka galla buu yidhi kharaabadahanaan gallo kharaabadihii bay soo galeen waa meeshii fudayle ku jiro wariyaahe baa isweydiiyey buu yidhi war ma muslimka ilaahay waktigaa guuraynayaana ma baqahaagay godadka la gelayaan oo ay meesha tan meeshanba iskaga tag fudayl maalintaasuu go-aansado meesha iskaga yimi oo maku iska yimi u degay dabeetana cilmu bartay waa culimadii ugu waaweyneyd muslimiinta ee laga dambeeyey buu markii dambe ahaa fudayl ibnu ciyaad weliba ragga cibaadada lagu tuhma buu ahaa waxaan uga jeedaa qaaicu ariiq qofku isagoo noqday ayuu muslim noqon karaa toobadkeeda waxaa qura aan idin leeyahy waxa weeyaan dhalinyaro intiina dhowrsan allah idin dhabo inta dhibta haysatana ilaahay dhibta ha ka soo saaro warintaa mushkilada ku dhacday inan iyo inanba midkay doonaan ha noqdaane waa dadkeeniyo inaga xumaaday ee aan ka daba tagan oo ka soo saaro ha ku eegin nooshkuwa inuu ka saari karo milyooga xashiishada ama milyoogan ee idinku waxaa isku daydaan inay milyooba ka soo jiidaan waxaa laga yaabaa dad badani inay galeen maanta se dhibta ay dareensan yihiin laakiin cid qaadato ka jiida meeshan ba ay laayihin inantii inay isleeda xaggaad ku noqon reerkiini wuxuu ku arkaa inaad inan xumaatay tahay inankiis le xaggaad dib u tegi doontaa qof lumay baa lagu arkaa laakiin haddii dib loo soo qabto oo lasoo dhaweeyo oo dariiqa sawaabkaa ah dib loo tusiyo waa basharo way hagaagi karaan taasi waa iga tala marka hore dadkaasi yaan lagu ilaabin meesha ilaahayna waxaan ka baryayaa caza wajal inuu dadkaa dhibta ka qaado xaqa inuu ilaahay subxaanaه watacaala dib uu soo celiyo muslimiin kitaabkooda iyo sunnaha nebiga raaca in alla ka dhigo idinka yaa nagana in alla ina sugo oo dhibta inaga ilaaliyo jazaak allahu khayr sheekh musaf waxaan rabaa inaan dhalinyarada xusuusiyo runtii ah, booqasho ugu tagnay anagoo masaajid ka soconaa dhallinyaro soomaaliyeed oo ah kuwa xabsiyada ku jira runtii waxyaabahay u galeenna daroogaday ahayd qaarkoodna ay ku xukunaayeen muddo aada iyo aada u badan saddex iyo toban toddoba sano eh, ragga markaan la sheekaysanay runtii waxa keliya ee ay tamaniyayeen wuxuu ahaa eh, in loo soo celiyo mar kale xoriyadoodii oo ay ku soo noqdaan guryahoodii waxay aada iyo aada uga qoomameynayeen waktigii iyo dhaqaalihii ay geliyeen camalkaa xun waxaa laga yaabaa marka inaad inaad ku fekerto dhaqaale u gal marka haddii kii dhaqaalaha u galayba dhaqaalihiisii uu xabsi kaga jiro waktigiina uu jecel yahayaa mar kale dib kuu celiya waxaan u malaynayaa nin halkan fadhiya ama maqlay inaanu ku degdegi doonin sidaa ogeed walaalayaal sida uu sheekhu tilmaamay waxaa fiican si aada u badbaadaan labada daaroodba in ilaahay subxaanahu jala wacaalaa wuxuu idin faraya iyo rasuulkiisu aan qaadana insha allahu tacaala su-aasha ugu dambeysa shiikhaan weydiinaya waxay tahay shiikh haddii aan markii hore aanan toosnayn hadda aan rabo inaan milyoogii hore ka baxo oo aan milyo cusub iyo wanaag iyo cibaado aan la qabsado maxaa ii suurtagelin karaa ama ii fududeyn karaa in aan waddadaas cusub ee wanaagga ah aan qaado kow ilaahay isku xidh subxaana wa tacaala ka labaadna qof casiimo la noqo casiimadu waa go-aan adkida nolosha waxyaabaha ugu quruxda badan le waxaa ka mid a qofku inuu go-aan yeesho waxa uu go-aansado inuu samayn karo waa nolosha waxa ugu quruxda badan qofka labaclabacay meel ma gaadho inta badan idan waxaan kugula talinayaa marka hore go-aankaagu ha adkaado marka labaad waxaan kugula talinayaa milyoogaad ku jirta aada rabtay inaad ka baxdo asxaabtiisii ka tag cid cusub ama asxaab cusub ama cid cusub oo aada la dhaqanto samayso ku xidhan masaajidda iyo dhulka khayrku ka jiro dadka aada wanaagga ku tuhmayso aada sileeday way ku dhaamaan dhaamaanoo wanaag bay kugu dhaamaan xaggooda tag iyaga la saaxiib iyaga la bax iyaga la noolow iyaga la deg haddaad la deganta kuwa faasida ka guur xataa guri ahaan nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamay kii boqolka dilay ninkii la telinaya wuxuu ku yihi warniyow meeshaan ilaahay lagu caasiyo iskaga tag oo waxaad qabataa meel ilaahay lagu caabudo dad ilaahay ay joogaan milyooga cun oo dhan iyo wixii ag joogaba intaad ka dheeraato xataa magaalada haddaad uga guuri karto aad ka hagaagtay uga guur oo magaalo kaleo aan xumahaagaba lagu aqoon tagoo kala qabso dadka wanaagsan iyo masaajidda iyo saalixiinta marka waxaa kuleeya un environmentkaaga milyoogii aada u bedelo milyo khayr qaba ku bedelo casiimana yeelo ilaahayna bari subxaana wa tacaala ilahay waa ku sugaya markaas